subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo khamiisa ah, taariikhdan ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saake aad barnaamijka ku dhaysan doontaan waxaa kamid mid ah warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax miino oo khasaare dhimasho dhaawac geystay oo ka dhacay degmada dharkiinley ee gobolka banaadir waxaana la sheegayaa in ciidamada ammaanka ay baaritaano ka wadaan xaafado ka mid ah degmadaasi sidoo kale deegaanka cidcidka muddo bil ah waxaa markaasi ku dagaalamaya ciidamada dowladda iyo sidoo kale maleeshiyada kooxda al-shabaab dagaaladii ugu xoogganaa ayaa shalay ka dhacay deegaankaasi kuwaasi oo dhaliyay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawaca labada dhinac soo kala gaaray hase yeeshee saaki waxaa la sheegayaa in weli laga maqlayo dhawaqa rasaas culus deegaankaasi iyadoona ee mas-uuliyiinta deegaanka ku sugan ayay sheegayaan in saacadaha soo aadan ay soo gabagabayn doonaan howlgalka ka socda deegaanka ciideydka oo in muddo ah ay gudaha ugu jiraan maleeshiya al-shabaab ay halkaasi ku goodoonsan wararkii ugu dambeeyay deegaankaasi xaaladda sida ay tahay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi qodobo kale ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan iyo wixii nagu soo kordho xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falqaynta wararka heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo subax baad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho degmada dharkiinley ee gobolka banaadir xalay waxaa ka dhacay qarax miino oo markaasi la sheegay in la dhigay hareeraha wadooyinka qaraxaasi ayaa waxauu ka dhacay meel markaasi ay dadka u badan yihiin oo ku taala degmada dharkiine gaar ahaan goob lagu magacaabo iskoolka halgan isla markaana u dhow laamiga oo ah meelaha ugu mashquulka badan ee dadka degmada dharkiinley khasaaro iskugu jira dhimashiyo dhaawac ayaa qaraxaasi ka dhashay sidii ay sheegeen goobjoogayaasha hal qof oo shacab ah ayaa dhintay sidoo kalena tirintaas ka badan oo dad shacab ah ku dhaawacmeen iyadoona ee dhaawacyada la gaarsiiyey isbitaalada magaalada muqdisho ciidamada ammaanka oo marka qaraxa dhacay kadib goobta gaaray ayaa waxay baaritaano ka sameeyeen xaafadda uu qaraxa ka dhacay iyadoona sidoo kale sheegay in ay markaasi dad ay gacanta ku soo dhigeen kuwaasi oo loogu shakisan yahay in ay ka dambeeyeen qaraxa goobtaasi ka dhacay mas-uuliyiinta degmada ayaan weli wax wara ka soo saarin iyo sidoo kale saraakiisha laamaha ammaanka gobolka qaraxa ka dhacay degmada dharkiinley iyadoona muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ay ka dhacayeen qaraxyada miino kuwaasi oo dadka rayidka ah khasaaro xoogan uu kasoo gaarayay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka deegaanka ciidciidka oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe isla markaana u dhow degmada mahadaay ee gobolkaasi ayaa in muddo ah waxaa ku dagaalamaya ciidamada dowladda iyo sidoo kale maleeshiyada kooxda al-shabaab dagaaladii ugu xooganaa ayaa shalay ka dhacay deegaankaasi waxaana ka dhashay khasaaro isku jira dhimasho dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray sida ay ku waramayaan ilo xoogaal ah saaki ayaa xaaladda weli waxay tahay mid kacsan iyadoona la maqlayo dhawaqa hubka culus oo ka dhacaya deegaankaasi mas-uuliyiinta deegaanka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada dawladda ayaa guulo waaweyn ka sheegtay dagaalkii shalay ka dhacay deegaankaasi iyadoona qeybo ka mid ah fariismihii maleeshiyada al-shabaab ay halkaasi ku lahaayeen ay ciidamada la wareegeen muuqaalo lasoo bandhigay ayaa muujinayay in ciidamada dowladda ay markaasi gudaha u galeen qaybo ka mid a ah deegaanka ciidciidka oo markaasi in muddo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka al-shabaab xildhibaan saadaq mukhtaar oo ka mid ah xildhibaanada maamulka hirshabeelle markaana la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in saacadaha soo aadan ay soo gebagabayn doonaan howlgalka lagula jiro maleeshiyada al-shabaab ee ka socda deegaanka ciidciidka wuxuuna sheegay in dagaaladii shalay ka dhacay ay guulo waaweyn ka gaareen islamarkaana ay u suurto gashay in qeybo ka mid mida ah deegaankaasi ay gudaha u galaan waa maadsantahay waxay idka joognaa sidaad la socotaa maalmahan waxaa ka socday howlgallo looga sifeynaya nimankii cadowga ahaa ahaa oo soo gala meeshaan godad ka qotay marka dee waa waxay ku jiraan gebagabada iyo qeybta ugu dambeysay looga bixinaya ku jirnaa marka haddana waa afarta koono ka xiran waxaa qaybaha qayb walba waxa ugu xiran ciidan maalin mm. kanasadaan malahan inay dhintaan maahan wax kale u furno malaha marka waa rajayeenaa saacadaha soo socda soo gabagabay doono ay mm. tahay qayb marka ugu dambeysa cidcidka laga sheegi doono halkaas adoga galabta dagaal ayaa bilowday ilaa waqtigan inuu soo gaaraan ugu maqaala warbixin ma naga sii kartaa dagaalkaas waa socdaaba hadda weli waxaa laisugu jiraa gudadkii godadkii iisheeg nimanku ay ku jireenaa laisugu jiraa difaac waa ka xiran xabadaa socota goos-goos ah marka dee dagaalku dagaal joogsaday ma ahan maalmaha muu socday laakiin dacaawa ugusii daran yahay oo nimankai gudadka loogu galay oo waxan uu dagaalamo dagaalamohaya godadkoodii waa marka waxaan rajeeyaynaa inay saacadaha soo socdaan ay meeshaas baktigooda kaliya subaxdii noogu tegi doono ay naga soo gabagaboodi doonto insha allah in muddaha ay qaadatay in howlgallada ay halkaasi ka socdaan oo la yidhaahdo waa lasoo afjaraa raggan maxaa sababay ayaa la dhihi karaa sabab kale ma ahane meeshu meel jiq ah waay meel urursan oo meel laga galaan aan lahayn waaye marka waxay sameysteen farsamooyin badanay sameysteen siqday galeen godad waaweynay qodeen miinooyinay ay ku wareejiyeen marka miinooyin badanay ka sugeen marka mar walba waa hilib sameyna qarxinaya marka dhowr maraa dagaal meesha ka dhacay oo lagu laabtay laysku noqnoqday marka hadda mar hadii waxyaala dagaal ay yihiin saraakiila joogtay oo qorsheynaysa dagaalka markasii dadku u yaraado nimankaas cadowga ah miinooyinka iyo balaayada iyo wax maleegaya ayaguna ay u dhintaan meesha ugan loogana bixiyo riskigeena iyo dhibaatadeena wax ay u yaraatane sababahaasaa jiray dhibaatkaasay ku jiraan madaxay kala soo baxayan kaliya maba la arkay ayaga marka marka meesha la galay wax qarxinaya mhm. marka de meelay ka bixi kaaraana ma lahan ade wadi xataa xabad lagu rido waxay u dhima doonaan baahiya u dhima doonaan iyo kuleel mhm. marka wixii xeelad ah iyo wixii farsamooyina saraakiisha sarsare ee meesha joogta ayaa dagaalka hogaaminaya oo ugu horeya taliyaha lugta eh, ciidanka hoggadalka soomaaliyeed iyo taliyaasha taliyihii qeybtaa jooga jooga wasiiro iyo eh, la taliyaal sare marka wixii qorshooy taliyaal ururo taliyaal guutooyo wax badanaa jooga marka dee xeelada dagaalkana waa badan tahay marka taas waxawaay aniga warbixinkeedii waa laiga eh, aqoon badan yahay adiga imise maalin ayaad ku sugan tahay goobtan hadda dagaalka uu ka socdo oo xubnaha ka tirsan al-shabaab ay ku godoonsan doonsan yihin sida la sheegay alaa ugu yaraan eh, shan iyo toban maalina jirno halkan eh, maalin kastana un de shaqaa la qabanaya la qaaday steebaa la qaaday marka waxaan rajeeyaynaa laakiin darajada ugu fiican ay jirto ay tahay inaan caawa iyo beri aysan nala dhaafi Ehm, boqolkiiba konton ka badan naga haysano meesha ay ku jiraan ugu galnay marka dee waa la isugu galay wal banaanka laga dagaalama jiray laakiin godadka waa lasugu galay godadkana qayb ayaga haysto qaybna ciidanka xooga dalka iyo deegaanka ayaa ku jiro marka difaaciyaa laga batay waa difaaca laysugu jiraa godadkoodia marka a laysugu galay godadkoodia lagu dhex dagaalamo haya eedo loo jeediya ayaa jira ciidamada xooga dalka iyo diyaaradaha dhanka cirka ka duqeeyo kooxda al-shabaab ee soomaaliya ka taageera dagaalka lagula jiro kuwaas oo ah in eh, amare ay soo baxaan in dib looga soo baxo goobihii eh, laga qabsaday kooxda islamarkaana la yidhaahdo waa la duqeynaya ciidamada deegaanka waxay ka cabanayaan in aan la duqeynin marka sidaa la yidhaahdo raggiina isla bartii ay ka bilaabeen howlgalka intay yimaadaan ay miinooyin mar kale aasaan oo eh, mar kale ay noqoto in dhibaato laga maro in gudaha loo galo ma jiraan eedahaas je waa macquul eh, laakiin annaga eh, diyaaradaha waxay duqeynayaan mar walba farsamay isticmaalaan oo ah inay sawirka qaataan eh, waxay duqeyhaana waxay arkayaan ay yihiin marka dee nimankan farsamooyinka ay samaysteen ay qabteen gudadkii waxay kasii hormariyeen qaar awsas iyo wax badan ay kasii hormariyeen Eh, mana soo baxaan marka markastoo la yiraahdo eh, duqeyn waxbaa la duqeynaa duqeymo waa dhacaan diyaaradu waxbay tuutuurtaa laakiin de eh, inta badan maadaama nimankan ay laftirkooda khibrad horay uga qaateenna laga yaabo waa farsamooyin badan isticmaaleen inaysan soo bixina kamida gud inay ku jiraan kamida markay diyaaradii wax ay arkaan marka waa macquul inay duqeymuhu mararka qaarkood ay saameeyaan laakiin hadda inta badan waxa saameynaya arkiin waxay ahayd xabada ay ridayaan ciidanka hooga dalka iyo siyaasada deegaanka inta badan marka diyaaradu waa jiraan markasta baxa gadaal ubaxa waa dhahaan dadka laakiin haddana ma aragno inta badan wax ay dileen ama meelay buriyeen iyo shaqooyin badan ay qabteen ma aragno mm. marka waa iska jirta cabashooyinkaas badan iska jiraan mm. Eh, laakiin anaga waxaan u aragnaa inuu yihiin aysan ahayn wax kale aynan ahayn eh, nimankan farsamooyinka isticmaalka goodka ay ku jiraan keliya ay tahay waa gar saraakiisha sarsarasoo dareensana arrinkan ma kala fariisateen saraakiisha sarsare si aysan usoo noqon wax soo noqon ama dee waa un howlgal khaladna uu dhici karaa markasta eh, laakiin waxaan rajayeynaa inay iska dhamaadaan meeshaan hadda meel qofkii aragta ka sheekey karta mm. meel godo gud hoosta isku jiro xabad la soo ridaayo hadda saraakiishuna waa un dagaala ku jiraan waqti marka waa taas waxaa la weydiin karaa ciddii farsamadaas aada u taqaano oo ka shaqayso kaasini waxa uu ahaa xildhibaan saadaq mukhtaar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle islamarkaana idaacadda kulmiya ugu warbixinayay dagaalka ka socda deegaanka ciidciidka ee markaasi hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe in muddo ahna ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab wixii warar kusoo kordhay wararkeen iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan ka soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalmaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanee weli leedhay eh. kulmiye kulamana jiiro kulmiye kaamana jiiro ee adigu ha iskurbaynin warxale magaalada waxaa ka dhacday kulmiyaanahay kor alloow war kalemaanay warbaahinta kulmiye markii lixaaday kaalinta koowaad gashay baa la yidhi hay-adda soomaali business awaarna waxay sheegtay codbixin internetka lagu qaaday oo warbaahinta lagu tartansiiyey kaalinta koowaad inay gasha kulmiye ayna noqoto idaacadda loogu dhegaysiga badan yahay warbow madaxa hay-adda somaali business awars radwaan yuusuf xaaji wuxuu yidhi idaacadaha dhan markaan tartarsiinay afaraa soo baxday afartiibaan haddana tartanu sii qabannay kulmiyaan haddii nambarwaan gasho ugu codbadisay waana markii saddexaad oo hay-adda somaali business awars ee tartanka qabatay ku soo baxday kulmiye war tartankii soomaali business aweed ay qabatay shirkado badanaa ku guulaystay haddii bangiyo tahay iyo ganacsi tahay iyo caafimaad tahayba warbaahintoo dhanna waxa guulaystay kulmiyaa ugu jirtay raadiyaha kulmiye oon bulshadu ku hanin weedhiisa kaadkana abwaanku u fadhiyo kaabig iyo reedda karti lagu shaqeeyiyo dadaal kooban baa galay kunka weriye ee soo martiyo kooxda weli joogta beenta uma kadleeyaan runtana kabed ma saaraane kalahada aroortiyo ilaa kowda duhurkiiya qoradu intay surantahoo laga kalaamayo korantaduna ay daaran tahay kaa go'go'i maahe efemyada kol hore soo baxoo koonka wada yaalla isagaa karaar uga gudboo kaalintii galaye kor allow ka yeeshay wax badan lagu karaameeyey kariimka aqbalayoo ducadu kaamil wow tahaye kalamaanna waa farac kaliyo kurayadiisiiye kow iyo laba maxaad leedihiin kaa anaa degay allayleh bislow lambaarkaa kooba kulmiya ku soo baxday kolkii liixaad nambarkaa kooba kulmiya soo baxday kolkii liixaad annakaasaan dega war waxaa kaloo layidhi kuray iyo waayeel dadkuu soo kulminayaa kan u mudan inuu kow galaasuu kulmiye mah kordhisay kordhisey kulmisey kulmisey kulmisey kaamishay kaafisay kor u qaada kulmiye yadheegi jari warbow warya dhammaantii kulmiye kulama jidho kaamana jidho war bashiiro war mahayside ciidciidka dagaalkii weli waa ka socdaa qayb ka midana dhulkii kayntaa waxaa la sheegay in dab lagu qabtay meel shabaab gale waa meel masgalae nin ka mida ciidanka meeshaas ka dagaalamayaana wuxuu yidhi ummadda waxaan u sheegayaa ubbadooda yaan abeesa gelin haddii kale lagama saari kare ha ogaadeen war axmedow ciidkuma qasa iyo falastiin buu ku yaala war awal al-shabaabku ubbada ummaday wax ka dhuuqi jireen haddii laga furaystay soo'oon iyo gaajo u baabi'i maayaan warba umaad daysaniin ha waa nimankii afar iyo labaatanka sac dadka weerari jiray iminka ma inay godgalaan bay huri waayeen war israa'iil shacabka masaakiinta oo falastiin hadday nabadgeli weysay haddaa godkeeda biyo ugu galeen bogorsootii layidhi wiils waa laba waabiyaa hela aryaadaha waxaa kaloo la yidhi waxaa yuuhudu yoongaashow yatiinuu laysa ayaa yaaqaan waxa yuuhudu yoongaashow yatiinuu layso yaa yaaqaan war cabdulla waxaa la yidhi islaamnimadii iyo iimaankooda diintay israa'iil ku maagto loo idlaynayaaye wargeeki soomaalida reer falastiin madi walluweele kaha jireen harooda jireen dhiishoo boqol ka deeri jiray bilanba ha jireen laakiin geeka weliba taawey bilaayi yahuudba kadoroma faraganka duubanti reed haasho weli maroha laftiis daryeela dadka galwaltare warbawasoo laguma odhan adduunka wax ilaahay ummad amuuray khawaariijta ugu xun marka maxaa yuhuudda ka sii xun yihiin war calaa kulli xaal shacabka reer falastiin allaha badbaadiyo dhulkoodana allaha u xoreeyo cadowgana allaha ka qabto annagana wiilashaan yaryarka ah oo aan maraykan taageerayn sida yuhuudda aan iska celinno waa doqonnimo waxyaabaha qaarkoodii waxaa la yidhi inta galowga dhiillaabaya dhiida weli haayo dhacdiid ma laasimi karoo dhacan hasheeniiye nin xildhigay nin loo dhiibay iyo kaan dhadhamin waaga wax dhammaanna deeqiyo haddii dhereg la doonaayo qof walbow dhig suudko intaad xidhatid dhaaraanka dhufaysyada la joog ciidankan qaranka loo dhaarshay oo qabadhashiikaha haddaad dhimato waa daawe war bislow madaxweynaha maadaa sida kula dardaarmay aryaadhaha madaxweynuhu asagoo erefteriya jiraan ogaayo ma oo ku naqday warba miyaad arag suu rafaaday war way iska soo fadhidaane ciddii wax garata madaxweynaha wejigiisiiyo fool warku fariin bay dirayaane dadka uu farayaa miyaanay fakaraynoo qiimaynayn fursaddan horta waa sidaad u sheegtaye madaxweynaha way ka muuqataa inuu u cadmaro muddo fulinta jiray ilaa uu madshana marna aanu ka hadhin mushkilada shabaab war hore loo yidhi qof waliba wixii dhibay dhaforkay ku taalla war madaxweynaha galmudug iyo wasiirkii gaashaandhigga labaduba camaaray joogaane ma tegi waayeen boosh bay ku tukadeen warwalla weyne wasiirkiinna gaashaandhigu anigu ma madaxweyne goboleed buu ilaalo u yahay maxaa mar kastaba dabadhigay annagu yaabnaye warwaaqlow kiinu haddii uu goojacadda ka cararay kani camaara kama cararin war horta ma lagu kala baxay bowacada guudlaawe dagaalku dhab maka yahay haddee aryaadhaha samigey cabdullana marka u arka waxaa soo lugooya inaan dad badani hawshu dhab ka ahayn wuxuu yidhi how cunto qof caafimaad qabay u carafta hadday une qof caafimaad qabay war cabdulow dagaalka shabaab lagula jiro ninkii uusan u carfayn bal hadduu la noolaa kara haysisiinnabo bislow shaki male inay lama shabaab wada shaqeeyaane waleema maqal warbo war mahaysaanina shirki garow weli hadde waa socdaa madaxweyne deni oo hayaan maqlan hadde waa yimisna haye shirka ma tegay hadde ma loo yeedhay war jiifafkii iyo boqorradii ma la kulmay warbow warka waa dhex caradhaane buntland jiif lagama yaqaanee shirka dhammaan siyaasiyiinta buntland waa ka qayb galeen marka laga reebo dhinaca deni sano wakhtigii haddi waa ku dhici kardhaa baa la yidhi laakiin xukuumadda deni inay dib u dhigtaa bay hadda sida muuqata mana yeelahayaan warbashiiro waxaa la yidhi nin wax diidaya iyo nin wax doonaaho wax iskaga daran warba waa layii nin wax diidayoon hayn wax kaluu ka doorbido wuxuu doonayaan jirin warbashiirdeer warmahay sida hogaamiyaha s c firdhiya wuxuu yidhi maamulkeennu puntland ma hoos tago shaqana kuma lihin xildhibaanada s cna annagaa soo xulayna marka halkaa waxa iga soo baxday xubno aan deni u codaynayn inay ka imaan doonaan war jar cusuboo siyaasa darsadeed miya wiliw carabka weyne war mahayside cabdirasaaq khaliif gudoomiyihii hore golaha wakiilada somalilan hadda waa madaxweyne ku-xigeenka puntlandna soo socdaa la yidhi arbow masaadaalba waaryareen managana waalaysan laasacaanood maanay somalilan ka mid ahayn war kalemaanay war mahaysaane la yidhi tuulo codale hoos timaada saddex qof oo dadka deegaanka ka mid ah ayaa aana qabiil loogu dilay muddana waa tii ku dagaalamay shabeellada dhexe heshiiskooda loo fadhiyey oo madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hir iyo odayaasha dhaqankuba ay wakhti badan ku bixiyeen marka halkaa waxaa iiga muuqata wata sidii horey loo sheegayba eh. hawl shabaab wato inay arrintani salka ku hayso sababtooy tahay haddii dagaalka beeluhu uu joogsado iyagay jabkooda iyo dhibaatadooda tahay waxayna ku cimri dheeraadaan meelaha khilaafka iyo balaayada iyo dhibaatadu ka jirto bow hadda madaxa isugel ku dhex naxsoo war waxay dadka madaxa isugu gelinayaanba waa si aan loogu gooban war kalamaanay war ma haysiine madaxweynaha ruushka putin oo ka hadlay arrinta bariga dhexe wuxuu yidhi ilaa dawlad falastiin oo xora la helo bariga dhexe nabadgelya ka dhici waad isagu muxuu yukrein u nabadgeli waayey u dambaysay ayuu joogo magaalooyin badan duqeeyaa layidhi waa ruushka madaxweyneheyna muuse bixiba wax ku soo bartaye eh. mu amana duqeeyo amana ixtiraafo war madaxweynaha turkiga ordaqan wuxuu yidhi eh. maraykanku maraakiibta dagaalka uqasa agteeda keenay eh. ishaan ku haynaa dhaqdhaqaaqooda hadde waa la soconnaa wuxuuna rabaa shacabka falastiini inuu bam la dhaco iskana hortaago wax kastoo gargaar oo loo geynayo yuhuuddana taageero oo u gurmado beerka jantaya xaydha jeceliya taasi aha warkalmaana war ma haysiin ayaantaas b b waxay wareejinaysay masajidada iyo dugsiyada qur canshuur laga qaadaa weligayna waxaan soomaali ka maqnay iyaga ka hor maaha laakiin gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir yabaho axmed diiri oo ka hadlay wuxuu yidhi xeerka gobolka banaadir ka mid maahan masaajid iyo dugsi in la canshuuro dhaqanka soomaalidana laga heli maayo ciddii aan ku aragnaana iyadaa ka shallaayaysa war nimanka dowladda ku nabaya inay dugsida qur-aanka iyo masaajidda canshuuraan maxay u sheegi waayeen shabaabka masaajidadii looga dukan waayey dugsiyadii qur-aankana mar horeba xidhay war aduguma dowladdaa difaacaysaa war aduguma dowladdaa weeraraysaa warba nimankii ariga xasuuqay ceelasha iyagana gubay ceebtooda alla ma qarin war kalmaana waxaa la yidhi dadkaygow col baa jira adduun cabaya dhiiggaaga cuqdiguna ku raagoo xumaan faray calooshooda oo codgoosi muuqdiyo dagaal qaarran kugu haaya marna ciidda ee bahay dhulkan cayshka lagu haysto iyo cuudka lagu foofsadiyo ceelashiyo kaynta geela ceesaan riyeed baaris cagajiida car dambeed la dhiishoo xatiran culayo boobaasa karuur culusa ciir iyo gadoon caana wada dhaaya casal malaba caashuun biyajeeg collaba buuxa cadaad xabagti dhuugaal qarfoon mira casaan gaaray cad xoolaad cadiin iyo aruur calafsamoodoo dhan cutradaha macaan iyo hadii cinabka loo daayo kulay geed caleyntiioo ku tahay cawska iyo dooga qutulyawmka aad cuni lahayd kaa carqaladeeya waana shabaabee ogaada allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha uu simin fariimahaasi xubintii waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysan uu farsameynaya nabadgelyo